allahu tacala inooga bilaabmi doonaa ruknigii saddexaad ee arkaanta iqraarka oo siiqadiya waxaynu ka soo baxnay muqirkii iyo sidoo kale muqarulahogii wuxuu yihi waman iddacaa calaa rajulin xaqan qofkii qof wax u sheegta fa qaala uu deetana yihahdo muddacaa calayhigii ana muqirun saasuu afcarabi ahaan yihi aw uqiru aw laa unkir saddexdaa mid ahaan buu isticmaalay lam yalzamhu buu leeyahay waxaa meeshan maqan bay leeyihiin <clears throat> damiirkii oo waxaa la doonaya ana muqirun bihi inuu yidhaahdo ana muqirun bihi damiirkaa kaybada oo af soomaaliga aan inoogu jirin eh, marka uu dee asal yahay isaga iyo iyada iyo waxaasuun mooyaane laakiin markanu xaalatujarka iyo xaalatunasbiya waxyaalaha af soomaaligeeni kuma jiro marka inaad ismi daahira ka dhigtood waan qirsanahay waxa aad sheegtay tiraahdo iyo inaad waan qirsanahay un tiraahdo labadaasun bay noqonaysaa lakin carabigii ana muqirun iyo ana muqirun bihi iyay kala yihiin marka ana muqirun weli waxbaa dhiman baa laleeyaho waxii iqraarkani ku tacalluqay qofkani ma sheegin marka in arrintan loo haysta uu qirsan yahay iyo inuu wa qirsan yahy wa kale yahayba waa ixtimaalaysaa bini ama hadduu yihahdo ana uqiru ficil mudaaric markuu isticmaalo mudaaricii wuxuu usuu badaa lilxaali walistiqbaal waan qirsanahay iyo waan qirayaa hadhow waan qiri doonaa inuu ujeedaba labadiiba waa ixtimaalayaa bay leeyihin <clears throat> laa unkiruduna iyaduna waa saas oo kale waxay weliba idu la sii dheer tahay waan ka aamusayaana way ixtimaali kartaa haddaba lam yalzamhu buu waayo iqraarku yaqiin buu u baahayey baale wain qaala hadduu ihahdo ana muqirun bima tadaciihi hadduu idhaahdo waxaad sheeganaysa waan qirsanahay muqirun baanu isticmaalay waan qirayaa maaha mudaaric mu isticmaalin aw laa unkiru maa tadaciihi ma dafirayo laa fi aali walaa fi istiqbaal labada kaad ku ambaartaba way ansaxaysaa maa tadaciihi waxaanaad sheeganaysaa laaduna waaad ti maarata markay nakiraadka gasho cumuum faa'ideyn jirtay marka la unkiru ma tadaciihdani wixii aad sheeganayso ma inkirayo marka uu yidhaahdo waxa uu ku sheegtay oo dhanba inuu qirsan yahay ayaa lagu xambaarayaayo iyadana waxaa la yihi waa ku laazimaya wuu ku laazimayaa waayo mutacalaqiina wuu sheegay waxa uun ixtimaali karaysa waan ka aamusayaa taasna waa iska baciid baa la yidhi halkan cibaarada noocana waxaa loo isticmaalaa iqraarka ayay ku caanbaxday caada ahaan wain qaala hadduu ihahdo ana uqiru bima taddaciihi ficilkii mudaaric buu isticmaalay mustaqbalka loo isticmaali karayey lam yalzamhu markaa ku laazimi maayo wain qaala hadduu yidhahdo markii wax loo sheegtay balaa aw nacam aw ajal saddexdaa mid ahaan buu isticmaalay af soomaali wadahaa iska noqonaysa iyo hayi oo kale lazimahu oo kelmadan ajal oo kale malaha inta badan akhbaarta iyaba u isticmaalaano saa iyo saa saa dhacday markaasuu ajal uu odhanaya yani haa waa jirtay saasoo kale markaa noqonaysa bala iyo nacmna waad gara markaa lazimahu buu kuleeyay labaduba intuba ibaat bay noqonayaan <clears throat> marka balada sideeda de waxaa loo isticmaali jiray meel nafyi hormaray ama wax lamida laakiin haddana iyadoo nafyiba jir hadduu isticmaalo waa ibaatka waa faaideynysa wain qaala hadduu ihahdo lahu alaya dalika in shaa allahu insha alla wuu igu leeyahay bu yihi aw in shita haddaad doonto w waad igu leedahay bu yihi ama haddaad doonto waad maarata wuu igu leeyahay ama haddaan doono wuu igu leeyahay in shitu in shita tay doontaba ha noqotee lam yalzamhu shayun ninkaa isagaa dee tacliiq buu wiii geliyay iqraarkuna tacliiq ma galo waayahay wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo idaa jaaa ra'su shahri falahu calaya alfun bisha bilowgeedu markuu yimaado kun buu igu leeyahay bisha madaxeedu waa bilowgeedii markay bishu bilato kun buu igu leeyahy tacliiq buu geliyay soo lam yalzamhu iqraarku tacliiq ma gala baa laleeyahay waa ikhbaarun fi lxaal wey in hadda lagu leey waa inaad sheegtid wain qaala hadduu haddaba laakiin yidhaahdo lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay idaa jaaa ra'su shahri oo tacliiqii xagga dambe uu ka keeno lahu calaya alfunta ma lagu xambaarayaa iqraar idaa jaaa rasu shahridan ma layska tuuri faqad qiila yalzamhu qiil baale halkaa wuu laazimayaayo tacliiqu dib uu ka yimid markaa iqraarkii horaa shaqayn laakiin sida saxda a waqiila laa yalzamhu ila wixii waa hadal keliya tacliiquna marna wuu hormaraa marna wuu dib maraa sidii inshaa allahudi iminkayna soo maraysayba wain qaala hadduu ihahdo in shahida shaahidaani facalaya alfun laba markhaati haddii loo helo kun buu igu leeyahay lam yalzamhu ma laazimayo ila wuu calliqa iyadane wain qaala hadduu yidhaahdo in shahida shaahidaani calaya bialfin fahumaa saadiqaani laba markhaati haddii ay ninkaa u qiraan laba kunuu igu leeyahay waa runtood guud goormay markaa runtood noqonaysaa dee markay kuleeyihiin un baa layidhi haddii ay kuleeyihiin unbaa shahaadadu ay run noqonaysaa haddaanay kulahayn shahaadadu runba noqon mayso haddaba lazimahu fi lxaali baa ninkani nimankaas sidqigooda ayuu tacliiqiyey iqraarkiisii muu tacliiqinin madmuunka hadalkiisa wixii kasoo baxayna waxay noqotay xaalatu sid waxa weeyaan xaalatu shahaadadoodu waa sidqi marka xaalatushahadadu waxay sidqi noqonaysaa uun de marka wixii uu sidii u jiro wain qaala hadduu yidhahdo kaana lahu calaya alfun kun buu igu lahaa qadiim buu ka dhigay faqad qiila yalzamuhu qiil baale waa laazim oo istisxaabkii axkaamtaba lagu dhisi jiray iyaa halkana lagu dhisay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan wa qiila laa yalzamhu qiil baale istisxaabka iqraarku ma galo iqraarku ma galo oo kol haddaanu ilan waa ikhbaarun fil xaali weeyaan waa sidii shahaadad oo kale ilan shahaadadu may noqon jirin wuu lahaan jiray shahaadada inagii aan aqbalaynin markaa sidaasoo kale wuu igu lahaan jiray horuu iigu lahaana iyaduna ma noqonayso haddaanu lahayn hadda ayuu igu leeyay iyaduna iqraar saxa ma noqonayso wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya shay-un imikana muqarubihigii ayuu galay oo kii u dambeeyaya muqarubihigu macluum iyo majhuulba wuu noqon karaa macluumka de hadduu yahay warku waa cad yahay hadduu majhuul noqdo uu ka hadlayaa wuxuu yidhi wain qaala lahu calaya shay-un wax buu igu leeyahay hadduu yidhaahdo fafasarahu bimaa laa yutamawalu oo uu haddana ku fasiro wax aan maal noqonin ka qishrati fustuqatin xabad fustuqa fustuqu waa iska u icib oo kale aynu ohan karnaa malehe oo maarata halkan kuwan carabu hadda way iibiyaan qal saro adag buu leeyahay oo afka banaan inta markaa dhuuxa dhexda ku jira ayaa la cunaa sidii looska oo kale qishradii ayuu yihi qishradaas waxaan sheegayu igu lahaa xabad qishra ah hadda xabad fustuq oo dhamaystiran maaha galkii aan cidiba cunayn laiska tuurayey ayuu yihi kaasaan sheegay kaasaan ka xoogo ka dhacay aw jawsatin qishratin jawsatin xabad jawza ama qumbihii maaragtay galki maarata qoloftiisi iyuu yihi taasay ahay lam yuqbal bu yihi sheekhu ilan waxaas wax laysku yeesha ma ahe taasi markaa ma soconayso bu isagu sheekhu uu halkaa yihiyo saasu markaa isagu uu ku tegey laakiin sidaad manhaajka ku arkaysaan kol haddii waxani uu yahay wax aan in la kaydsado la diiday dee shay waa la odhanaya lahu calaya shayun ila waxaa la yidhi lafteeda qoloftaa qofkii haystay inaad ka xoogtaa waa xaaraan inuu waxyaala ku fulanayaa laga yaaba isagoo wax ku qabsanayo inaad ka dhacdaa waa xaaraan kol haddii inaad ka dhacdaa ay xaaraan tahay waa lagu fasiri karaa baali markaa sheekhu sam sheegay cagsiga ayaa muctamadkii wain fasarahu bikalbin hadduu ay ku fasiro shaygii aw sirjiinin ama uu ku fasiro digo aw jildi maytatin ama bakti maqaarkiisii oo lam yudbaq aan weli la magdin aan maal noqonin faqad qiila laa yuba faqad qiila yuqbalu waxaa la yidhi waa la aqbali waa sida muctamadkaa maxaa yeelay waxaan in la kaydsada lama diidayo waana shay lagu intifaaci karo oo u baahan uun qaarkiina ubaahan yahay dee camalun ubaahan yahay qaarkiina sidiisaasaaba loogu loogu intifaacaya wa qiila laa yuqbalu qiil baana la aqbali maayo waxaani waa najaasaad kol hadii ay najaasaad dee waxa weeye e, shaygii lagu fasiri maayo bay yidhaahdeen laakiin oo de maal ma aha lakin de ninkani maal buu qiray shay buu qiray wain fasarahu bikhinziirin hadduu doofaar ku fasiro aw maytatin ama baktigiibuu ku fasiray maqaarkii maha baktiga laftiisi dee lam yuqbal marka la aqbali maayo waayo waxani waa wax e, aan la kaydsanin wax aan la kaydsan buu noqonayaa markaa laguma fasiri kara isaga ila waxbuu igu leeyahay buu yihi wa wax laisku yeesha maba ahba wain fasarahu bixaddi qadfin hadduu yidhaahdo shaygaan sheegayay waa xadulqadaf qubila waa la aqbali ilain shay wuu noqonayaa isaguba oo dee waa xaq lagu leeyay wa qiila laa yuqbalu qiil baale mayane waxaan shay laguma sheegi karee la aqbali maayo maalna ma aha wax maal noqon karana ma aha bay leeyi wain fasarahu bixaqi shufcatin qubila haddii xaqu shufco uu ku fasiro iyada waa la aqbali ilain maalba iyadu noqonaysaa oo qiilkii hataa halkan iman maayo wain qaala hadduu yihahdo qasabtu minhu shay-an waxbaan ka dhacay uma qaala haddana uu yihahdo aradtu nafsahu laf ahaantiisaan sheegay isaga laftiisaan dhacay lam yuqbal lama aqbalayo ilan waan ka dhacay buu marka waxbaan ka dhacay markuu yihi dee waxaan isaga ahayn waa inuu noqdo wain aqara bimaalin qaliilin hadduu maal yar uu qiro aw bimaalin cadiimin ama maal weyn aw khaiirin khatar badan yani halis ah, aw kabiirin ama weyn qubila tafsiiruhu qubila fi tafsiirihi qaliil wlkaiiru wax yar iyo wax badan kuuku fasira wa iska caadi baan oo markuu yihi maalin qaliil hadduu kaiir ku fasiro de ku daro waa khayr laakiin markuu yihi maalun kabiir ama khaiir ama kaiir ee haddana uu wax yar ku fasiray maxaa loo aqbalay waxaa la yihi waxa ixtimaal hadduu yihahdo waxaan ujeeday kabiirin ismuhu ay ismu qasbihi in la dhaco dembigiisa ayaa weyn de wax markaa muxtamila weeyaan markaa waa la aqbalayaa baa wain aqara bidaraahima daraahim buu sheegay aw bidaraahima kaiiratin kaiira ayuu halkaana ku daray lazimahu alaata saddex un bay noqonaysa saddex iyada kama yarayn karo waayo waa jamco af carabigii jamcii inta ugu yari waa saddex soomaaliga inagii dhowr sheerna soo baraarujinay inagu wax musano la yidhaha melihin marka hadduu soomaali jamc ku qirto dee laba ayaa ugu yar haddii kale labadii waxay noqonaysaa inaynu halkiina aynu geli weyno jamciina aynu geli weyno meel alla meel aynu markaa geyno garan mayno markaa haddii uu yidhaahdo shilimuu igu leeyahay shilimu dee ugu yaraanayo wuxuu yihi wain qaala hadduu lahu calaya dirhamun dirham buu igu leeyahay uma acaadahu fi waqtin aakhara mar kale ayuu haddana dirham buu igu leeyahay lazimahu dirhamun waaxidun ila iqraarku waa ikhbaaro ikhbaarku wuu soo noqnoqon karaa ila waa ikhbaaru can xaqin saabiqin weeyaan xaq hore u jiray oo haabitin filxaali ayuu iqraarku yahay marka dee khabar mar hadduu yahay khabarkii waad ohan kartaa sayid baa yimid haddana markaad ohan kartaa sayid baa yimid maha imaatin cusub waa hore wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya dirhamun hal dirham buu igu leeya min hamani thawbin maro lacagteedii ka ahaaday yani maro aan ka iibsaday lacagteedii uma qaala markaasu adani lahu calaya dirhamun min hamani cabdin addoon lacagtii buu igaga leeyay baa dana de lazimahu dirhamaani ilaa laba tilmaamoodoo kala duwan iyuu ku sifeeyey walaw qaala hadduu ilan lahu calaya dirhamun wa dirhamun isku cadfay halkaana dee lazimahu dirhamaani lianna alcadfa yaqtadii almughaayaraa walaw qaala hadduu ilan lahu calaya dirhamun fa dirhamun fa buu ku cadfay lazimahu dirhamun cala almansuus naska shaafici siduu yahay waa hal dirham baa wa qiila waaa ay markaa leedahay ariiqo kale fiihi qowlaani maslada laba qowl baa ku sugan sidaa lagu dayn kari maaye axaduhumaa midi waa dirhamuna waa kaa naska ah wathani ka labaadna dirhamaani weeyaano markiiba wa isku cadfay ayaa laga takriijinaya qolada markaa naska u nusraynaysa waxay yidhahdeen alfaau tatii lilcafi waligayri fadu a cadaf iyo hayrulcadafba way u timaadaa laakiin de waxa weeyaan hayrulcadafka bal hadda halkan iman karaa ee markaa faaiideyn kara macno kale de bal la sheego midda kale hadduu ihahdo anti aaliqun fa aaliqun anti aaliqun fa aaliqun nasku waxa weeye inay laba dalqadood tahay oonay dalqad keliya ahay khilaafna halkaa lama gelin dee markaa dirhamun fa dirhamunna intii hala geliyo aduu waxbay isku dayeen laakin raafici kuma qancin inkastoo madhabkii uu sidaa yahay oo muxuu ahaye halkaana sidaa yidhi halkan kalena sidan yidhi raafici kuma qancin waxuqa lahu waayo wax lagu kala geeyaa meesha ma yaalo wain qaala hadduu yidhaahdo lahu calaya dirhamun taxta dirhamin dirhan dirhan ka hooseeyuu igu leeyay waa waxyaalaha muhiimka inaad baratid loo baahan yahay eeg makaan iyo waxbuu sheegay soo maaha markaa hal dirhamun baa la qiray aw fawqa dirhamin dirhan dirhan ka kore ka koreeya aw maca dirhamin ama dirham la socda aw qabla dirhamin mid ka horeeya aw bacda dirhamin mid ka dambeeya faqad qiila saddex waji baa lagu sheegi fiihi qowlaani baa ku sugan wax waxoo dhan ba laba qawl baa kusuma ariqadan leeda axaduhuma mid waxa weeye yalzamuhu dirhamun wathani dirhamaani ariiqadaas marka iyadu waxay leedahay masaaishaasoo dhan laba qawl geli waxan uu ku nactiyeeyey inaad mid labaaduu qiray ka dhigto iyo in aanad ka dhigina aad tidhaahdid waxaan dambe waa waxaa la sheegay unkaasi inuu ag yaallo ama hoos yaallo ama dul yaallo ama ka horeeyo ama ka dambeeyo laakiin kaa hore kan kale inuu isagu leeyahay lama sheegin markaa qiraalkana sa anu nihi yaqiintaa lagu bineeya hal un baa sugnaan qawlka labaad saas ohanaya taasi waa ariiqo waqiila waxaa kale oo la yidhi waa ariiqo labaad in qaala haddii uu yidhaahdo fawqa dirhamin aw fawqahu dirhamun aw taxta dirhamin markaa fawqahu dirhamunta waa iska sharax baan filayaa waayo nuskadii maktuudkaad kuma taalo waa laga yaba inaan idin dhignayn waqiila waxaa la yihi in qaala haddii uu yidhaahdo fawqa dirhamin hadduu yidhaahdo aw taxta dirhamin yidhaahdo aw maca dirhamin saddexdaa fawqahu dirhamuna waa lamidu iyo taxtahu dirhamun iyo kuwaasine lazimahu dirhamun oo kan kale ee makaanka makaanka noqday ama maciisa ahaa ama ka ama ka hooseeyey waa dirhamka oo lasii sifaynayo uune laakiin ma aha ku labaadoo la qiray wain qaala hadduuse yidhaahdo qabla dirhamin aw bacda dirhamin qabla iyo bacda hadduu keeno lazimahu dirhamaaniyo qabla iyo bacda waa xaggii zamanka bay leeyihin xaggii makaanka ma aha dee dirhamkuna zaman calaqal ma dirhamku meel buu yaalaa laakiin zaman laguma sifeeyo haddaba qabliyadan iyo bacdiyadani waxay keensanayaan dirham dirham ka horeeyey buu igu leeyahay iyo dirham dirham ka dambeeyey inuu labadaba ku yeesho iyay noqonaysaa bay yidhaahdeen aduu markaa masalada ixtimaal culus baa ayay kala qa ayay markaa eh, ayay rajaxayaano eh, sidii markaa qawleynku ay kala ahaayeen in qawleynka mid walba meeshiisii loo daayo oo qabla dirhamin wa bacda dirhaminna halkan loo daayo in labadii dirhamba ay waajibayaan kuwaa kale fawqa dirham iyo taxta dirham iyo waxyaalahaana laga dhigo uun nacti laga dhigo laakiin sida aad moodada inay masaaishii kale inoo iman doonaan qaarkood inoo iman doonaan waafaqaysa u dhow waxa weeye qowlka odhanaya waxaan oo dhan waa hal dirham ninkani hal dirham buu qiray waxaan kalena waa nacti wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo lahu calaya dirhamun fii diinaarin dirham diinaar ku jiru igu leey lazimahu dirhamun dirham baa lagu leeyy ninka ilaa an yuriida maca diinaari inuu isagu yidhaahdo waxaan u jeeday maca diinaarin buu igu leeyahay de fa yalzamhu dirhamu wa diinaar sidaa isagu u qirtay dambe iyaa dee isaga loo raaci marka fii diinaarin taa uu yihi dirham diinaar ku jira de dirham diinaar kuma jire laakiin dee maciye unbaa inta badan ka suuragala markaa hadduu yidhaahdo waxaan ula jeeday inuu ag yaallo ama dhinac yaallo ama waxaasaan ugala jeeday waa hal dirhamu lakin haduu yihahdo dirham iyo wadinaar buu igu leeyahy ayaan ugala jeeda haduu yidhaahdo labadiiba waa lagu yeelan wain qaala hadduu yihahdo lahu calaya dirhamun fi cashara dirham toban ku jiruu igu leeyay ama fasiri mayno leano dhowr ixtimaal baa gelaya calaya dirhamun fi casharatin buu yihi lazimahu dirhamu dirham baa waajibiyo dharfiye ayaa laga soo qaadi ilaa an yuriida alxisaaba in isagu uu ugala jeedo mooya isku dhufashadii hal dirhamoo toban lagu dhuftay buu igu leeyahay dee maxay noqon toban bay noqon faelzamu casharatu hadii laisku dhufto toban bay noqoni marka hadduu ugala jeedo hadduu ugala jeedo xisaab iyo isku dhufashadii markaa toban bay noqon laakiin hadduu ugala jeedo dharfiyo halka dirham inuu tobanka kudhex jiro ama ugala jeedo maciyo halka dirham inuu tobanka dirham la yaalo hadduu ugala jeedo waa hal dirhamu wuuu qiray waxaan kalena waa nacti wain qaala hadduu aa lahu calaya dirhamun aw dinaaru labadaa mid ahaan buu igu leeyahay buu yihi aw buu geliyey meeshii lazimahu axaduhumaa qiraalkii waxba la-aan la tiri maaye labadii mid ahaan baa ku laazimi wa ukhida bitacyiinihi inuu cayimana waa laga rabaa oo waa la xabisaya de waaa laleeya sheeg ma dirham baa mise waa dinaar wain qaala hadduu aa dirhamun de wa may waxbau soo kordhin maye dirham tegi dirham cusub ma noqonaysa ila dirhamun maahe wain qaala dirhamun bal dirhamaani hadduu yidhahdo maye laba dirham lazimahu dirhamaani ka badanun raac mar walba aw qaala ama wuxuu yihi dirhamun laa bal dinaarun buu yihi marka waaba kala jinsi saw maaha lazimahu dirhamun wa dinaaru labadaba waa lagu qabanay waayo lahu calaya dirhamun markuu yihi dirham buu qirtay bal dinaarun markuu yihi dirhamkiibuu ka noqday dinaar baan u qirtay waa kale laba jinsi dirhamka kana qodkiisa maynu aqbalayna arujuuc can iliqraari laa yuqbal soo qiraalka inuu qofku ka noqdo dee aqbali jirin markaa dirhamkii uu qirtay laga aqbali maayo inuu ka noqdo dinaarka uu markaa qirtayna isaguna waa qiraal cusub oo soconay wain qaala hadduu yaha lahu calaya dirhamaani bal dirhamun laba dirham buu igu leeyahay maye hal dirham markaana lazimahu dirhamaani dee mid wuu isku waafaqsan yahay baa labadiis haluu isku waafaqsan yihiin midna ta dheeraadka waa taa looga soo qaadaya ile ka noqosho lama lama aqbalayo wain qaala hadduu a lahu calaya maa bayna dirhami waalcasharati hal iyo toban inta udhaxaysuu igu leeyay hal iyo toban inta udhaxaysa maxaa udhexeeya lazimahu amaaniyatu dee sideed baa udhexaysa ilan halkiina waa la tuuri tobankiina waa la tuuri intii udheaysana sideed bay noqon wain qaala hadduu laakiin yihaahdo lahu calaya min dirhamin ilaa cashara hal ka bilow ila toban buu igu hal ka bilow ilaa toban ayuu igu leeyahy aad ba halkan laysugu herdiyey faqad qiila qiil baa le yalzamhu oo labada arafba goo buu leeyahy minta iyo iyo ilaa daba labada qaayo ee labada arafba jar inta soo hadhay lasoo inta dhexe lasoo hadh saasuu leeyahayo kaasi wuxuu leeyay gaayateynkan ma hubno inay meesha gelayaan waqiila waxaa kale oo la yihi yalzamhu tiscatu waa siduu nawi rajaxayo minhaajka baabulqraar inkastoo raafici laftiisu uu waxaan ujeedaa baabudamaan baabuliraarka wa isku waafaqsanyihin laakin baabudamaanka iyoy isku khilaafeen raafici iyo iyo nawowi marka yalzamuhu tiscatu taasay markaa uu halkaa damaanka nawowi rajaxayaa iqraarkana way isku waafaqsan yihin in yalzamuhu tiscatun marka maxay jareen iyagu waxay jareen haayadii dambe ee ilaada ilan waa tan marna gelaysa marna aan gelay uma atimu ila leylina may gelin wamsaxuu faqsiluu wujuhakum waaydiyakum ila maraafiqina way gashay marka mar hadday marna gelayso marna aanay gelaynin taa lama hube kol haddaan la hubin iyada lama gelinay sagaalkaa laga dhigay waqiila casharatu kaa kale isaga waxaa buu leeyahay waaba toban uno labada kaayiba waa la gelinaya wuxuu yihi wain qaala hadduu yidhaahdo lahu calaya kada kelmadda kadaa buu isticmaalay afcalabi kadaa buu igu leeyay lahu calaya kada fa huwa law qaala lahu calaya shay shay-un isagoo isticmaalay unbay kadaad wa fasiran maahe shay-un unbay lamidta wain qaal haduu allahu calaya kadaa dirhaman intaasoo dirham buu igu leeyi buuri aw ama wuxuu yidhi kadaa kadaa dirhaman intaa intaa intaa iyo intaa maaha intaa intaasoo dirham iyuu igu leeyahay lazimahu dirhamu ilan kadaa kadaa maarata kadaadii hore u akiday un bay noqonaysaa ilaan iskumuu cadfina hal dirham un bay noqon wain qaala hadduu laakiin yidhaahdo kadaa wa kadaa dirhaman way isku cadfaysa ma arkaysi intaa iyo intaa oo dirhama ah. waaya oo daraahim lagu fasiray ama dirham lagu fasiray faqad qiila qiil baale yalzamuhu dirhamaani laba dirham baa ninkaa isaga ah lagu leeyahay laba dirham iyaa lagu yeelanaya waa ariiqa markaa tani ariiqadani waxay leedahay qawlan waaxidan laba dirham iyaa ninkan ku waajiy ilan waa kan isku cadfay dirhamna ku fasiray dirhamkani kadaada horena wuu fasirayaa kadaada dambana wuu fasirayaa marka kadaadii horena dirham bay noqon kadaadii dambana dirham bay noqon buri marka qawlan waaxidan bay qoladaas yihahdeen wa qiila waxaa la yidhi ariiqadana rajaxan markaa qawleynka meesha dhigaysa oo qawleynku waa sugan yihiin meesha fiihi qawlaan laba qowl baa imaamkii masaladan kaga sugan axaduhumaa mid wuxuu le yalzamhu dirhamun hal dirhamun baa waajibi maxaa yeelay kadaada hore iyo wakadaadan dambe mid waliba waxay tahay la garan maayo dirhamantani markaa inuu labadiio laysu geeyo ku fasirayo iyaa dhici karaysa buu laakiin wathani ka labaad baa rajaxane dirhamaani weeyaan laba dirham baa ninkan ku waajibaya maxaa yeelay laba mubham buu keenay dirhamkiioo mansuubana wuu keenay dirhamkaa mansuubkii markaa dee kadaada dambe ayuu fasir unoqonaya waxaa taa fasir noqday baa tii horena lagu fasiraya laba dirham bay noqonaysaa ba lakin haduu odhan lahaa kada wa kada dirhamun hadduu odhan laha rafcin lahaa baa la yidhi dee waxay noqon lahayd fasir bay noqon lahayd labadii oo la isu geeyey oo yani almuqaru bihi dirhamu sugayso oo wixii aan qiray waa dirham hadduu markaa saasoo kale odhan lahaa waa waa anfici lahay wain qaala hadduu yidhaahdo kada dirhamin bilkhafdi wuu jiray waa laxni markaa waayahay lazimahu duunu dirhamin wax dirham ka hooseeya iyaa ku waajibi buuri sheekhu oo markii uu jiray de waxa weeyaan sidii kadaa rijaalin oo kale ay ama kam rijaalin oo dee waa qeyb kamida bay noqonaysaa raggii qeyb kamida markaa dirhamkii qeyb kamida ha noqoto laakiin waxa weeyaan waxaa la yihi taasi waa tii khabariyada oo kam rijaalin marka jirku imanayay tii khabariyada ahayd ba halkana khabariya loogalama jeede dee waxaa loogala jeedaa iqraar caadiya Eh, kamtii eh, afwan kamtii eh, khabariyada ahayd bay tani ay tani markaa lamid noqonaysaa bay noqonaysaa haddii kam la yidhaahdo waa la jeri jiray kadaada laakin ida lama jeri jirinba waxeeda khabariye iyo maaragtay waxa wey wax kalena may ka lahayn iyadu mar walba khabarun bay ahayd istifhaam may lahayn sidii kamta oo kale marka iyada lama jaro wixii ka dambeynayay waxay markaa noqonaysaa inuu kadaa dirhaman yiri oo kale iyuunbaa laga soo qaadiy waqiila yalzamhu dirhamu saasa markaas rajaxan dirham baa ku laazimaya maxaa yeelay lanigani eh, mxu lanigani waxba ka bedeli maayo xukunkii kadaa dirhamanka ahaa waxba lanigiisu ka bedeli maayo wuxuu yihi wain qaala lahu calaya alfun wa dirhamu kun iyo dirham hadduu yidhaahdo aw alfun wa hawbu kun iyo maro yidhaahdo lazimahu dirhamu wahawbu labadaasi horta way qabanayaan warujica fi tafsiiri alfi iley kunku wuxuu yahay muu sheegin lahu calaya alfun wa dirhamun markuu yidhaahdo kunkani wuxuu yahay muu sheegin ilan kun iyo maruu igu leeyahay dee marada garanay kunkani laakiin waa maay ma mise waa wax kale ma garanayno kun iyo dirham igu leeyahay bu dirhamka garanaya kunku waa maxay muu lamid maaha markuu tira isku cadfo waa kan wuxuu ku yihi wain qaala hadduu yihahdo lahu calaya miatu wacasharatu daraahima eeg laba cadad oo isku cadfan oo kii dambe tamyiizka la raaciyey weeyaan tani laakiin ta laba cadad oo isku cadfan may ahayn marka haddaba markuu yihahdo boqol iyo toban dirham buu igu leeyahay daraahimtu halkan maxay u taallaa waxay u taallaa tafsiir baynamaa markii hore ay iqraarka qeyb ka ahayd aanay tafsiir ahayn dirhamtu markii hore cadfanayd de iyadaaba macduufka ahaydba tafsiir may ahayn laakiin halkan daraahimtani casharaday fasiraysaa mar hadday casharada fasirtay meadana way fasiraysaa kaana ljamiicu daraahim waa kaa guud waxoo dhamiba daraahim bay isku noqonayaan wa qiila qiil baale yalzamhu casharatu daraahima mayana tobanka unbay fasiraysaa daraahimtu wa yurjacu fi tafsiiri miati ileyh boqolkana isagaa sheegi oo hadda markaa tiradiiba khalkhal baa gelaya shan iyo labaatan dirham buu igu leeyahy haddaad tiraahdo qolada qiilkani muxuu odhanayaa ama shan labaatan dollar buu igu leeyahay shan iyo labaatan dollar labaatankaad fasirtay laakiin shanta maad fasirin ee shanta waxay tahay dib baa lagu weydiin laakiin sida rajaxan waxa weeye saasa wax loo tiriyaa sida wax loo tiriya markii tiradu ay dhammaato iyaa dee la sheegaa w waxana wixii uu ahaa marka kol haddii wixii laysku cadfay ay tiro laysku cadfay tahay iyadu tafsiirkaa dambe ayuunbaa wixiiba u wada noqonay waaya halkana wuxuu ka gelayaa arujuucu can iliqraarki wuxuu noqonaya waa istinihi istinihi buu ka gelaya wuxuu yihi wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya casharatun ilaa casharatan toban toban laga jaray buu igu leeyahay ya w wuxuu igu leeyahay e wuxuu igu leeyahay toban toban laga jaray de soo haray siro lazimahu lcasharatu ilan rujuuc can iliqraar buu noqonaya rujuucun can iliqraar buu noqonaya huwa hayru maqbuul wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya dirhamun wa dirhamun lazimahu dirhamaani calى اmansuuصi waqiila yalzamhu dirham waxay noqonaysaa qaacidadii guud markaynu istinaha eegno in istiqraaqa iska ilaalinayno wixii horuu soo sheegay maa laysu geynaya mise istinuhu intan u dambeysay unbuu unoqonaya marka haddii jeer muctamadku wuxuu ku shaqeeyaa istinuhu intan dambe inuu unoqonayo marka markuu ilow calaya dirhamun wa dirhamun wixii igu leeyahay dirham iyo dirham dirham laga jaray markuu yihi dirham laga jaraas dirham kan dambe noqonaysa marka haddii dirhamkii dambe dirham laga jaro zero buu noqonaya in meesha waxa weya stafnigu zero keenana lama ogolayn saasaa daba lazimahu dirhamaan wey cala lmansuusi waqiila qiil baa la yalzamhu dirhamun qiilkan isagu muxuu ictimaadayaa wuxuu leeya waxani waa qiraal quraha laysu wada geeyo markii laysu wada geeyana mustanaha laga jaro dalaaqiina waxyaala noocaasa dee waa kusoo aragnay wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya alfu dirhamin ilaa hawban alistina min ayri ljinsi usuulka weydinkii ku arki jira ayruljinsi in laga istinoodaa ma banaan tahay madhabka iyo jumhuurkuba waa haa haddaba way asixi wa qiimatu thawbi duuna alfi iyadoo maradu ay kun ka yar tahay qubila minhu waa laga aqbali hadduu marada ku sheego maro kun ka yar de waa l laga aqbal lakin hadduu maro kunba ka badan sheegto de marka waxay noqonaysaa qiraalkii o dhan ba inuu siiroo gareeyo laga yeeli maayo ta wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya alfun ilaa dinaaran kun dinaar laga jaray buu igu leeyahay rujica fi tafsiir alfi ilayhi ilan alfigii buu fasirinay istinun buu keenay alfigan horta wuxuu yahay waa la weydiin markuu sheego wausqita minhu dinaaru dinaarkiina waa laga tuuri inta soo hadhay baa lagu leeyay istiqraaqna laga yeeli maayo wain qaala hadduu ihahdo lahu haaulaai alcabiidu alcasharatu ilaa waaxida tobankaa addoonee meeshaa yaal ama tobankaa ah, maaratay laxaha eh, ah ee halkaa jooga isagaa wadale buu yihi mid qura mooyaane mid unbaan angu le toban kale sagaal kale isagaa markaa noqonaysaa soo yani wuxu hi toban kaba isagaa xabad mooyaane lazimahu tasliimu tiscatin de horta halkaa sagaalbaa waajiba taa soo garatay maxaa laga wadaa halkan dambaa loo sii socdaa ila horaad usoo baratay in istirsin asaxaye fa in maatuu ilaa waaxidan haddaba sagaalki gaari unbaa halkaa kaga soo qabtayo sagaal buu jiiray deetana xabad baan soo hadhay faakara anahu huwa lmustana tan iyadu waa taydii bu sagaalkaagii buu jiiray qubila minhu cala lmadhabi ha marka gaari baa jiiray markaynu idhaahno khilaafkan inaan gelinayn laakiin ilan damaan baa meesha imanaya ha laakiin haddii ay si alla isaga dhintaan buu khilaafkan imanaya lakin hadduu gaari jiiro iyada yuqbalu tafsiiruhu qawla waaxida waayo isaguma de cidlama dhacaye sagaalka damaankoodiibuu gaarigii u raaci laakiin haday si alla u dhintaan oo uu yidhahdo xabadda badbaaday baa tayadiiy sagaalka iska dhintayna waa kuwaagii cadama allahu ajraki iska soco qubila minu cala lmadhabi sida madhabku iyadana waa la aqbalaya liana maa yadaciihi mumkinun waxaana iqraar buu ahaa isagunbaaba warkeeda looga noqonay tafsiirkana isagaa looga noqonaya abadda inuu sheegatay tahay isagaa looga noqonayay markaa waa la aqbali wa qiila laa yuqbalu qiil lama aqbalayo waa la tuhmaysanayaa buu leeyahayo tuhmaa meeshii timid buu leeyahy laakiin muctamadku waa kaa hor wain qaala hadduu lahu haadihi daaru gurigan isagaale ilaa haada lbeyta qolkan mooyaane had jeer beytka inag qol kusoo fasiri jirnay sheegnayna in muxuu ahaaye daartu had jeer ahaan jirtay meel weynoo guryo badan leh oo dee ganjeer kusoo xidhan ama albaab weyn leh oo guryo badani ku wada yaalaan oo qof baa iska dhisan jiray kadib buu markaa guri guri u iibin jiray sida nimanka qaarkood ay sameeyaan oo kale marka waxaasu isku daar baa la odhan jiray marka guryihiina ay kusii dhex yaalaan marka hadda daartan oo dhan isagaa leh gurigaa mooyaane guriga mooyaane daartan de wada intaas gurya isku xidhan ah isagaa wadale iyadan de waa la aqbalaya aw haadihi daaru lahu daartan isagaale wahaada lbaytu lii buu qaabkii istinahu muu soo dhigin wuxuu yihi daarta isagaale gurigansa aniga waa guri markaa daartii kamida qubila minhu iyadana waa laga aqbalayaayo dee caamkii iyo khaaskii sidii loola tacaamuli jiray baa loola tacaamuliyo caam iyo khaasunbay isu noqonayaan kol hadduu isku xidhiiriyey wain qaala hadduu yala lahu hadihi daaru gurigan isagaale caariyatan xaal ay tahay mid caariya falahu an yarjica fiiha mataa shaaa markuu danu ilan caari ahaan unbuu uqiraye milki umuu qirin fain qaala hadduu lahu hadihi daaru hibatan gurigan isaga ayaa iskale hiba ahaan baanu uleeyahay falahu an yamtanica min atasliimi ha ilan hibadu inay maqbuulo tahay muu sheegin markaa qabdigun baanay ku laazimi jirtay markaa inuu uba diido yihahdo waan waan ka noqday hibadii dee waa waa u banaantay wain qaala hadduu ya lahu calaya alfun kun muajala oo muddaysan muddadiina wuu raaciyey oo sanad kadib aan bixinayuu igu leeyahay buu yihi lazimahu maa aqara waxa uu qirtay baa lagu yeelanayaa maxaa yeele waa iqraar de qaabka qirtay maynu ugu maynu maaratay aynu u raacayna wax kale inau ku qasbi mayno waqiila ariiqa waxay leedahay fiihi laba qowl baa gelaya axaduhumaa midi waxa wey yalzamhu maa aqara waxa uu qirtay iyaa lagu leeyahay waxa uu qirtay iyaa lagu leeyahayo dee kaa horu waafaqsan yahy kaasi wathani qowlka labaad se wuxuu leeyahay yalzamhu alfun kun xaalla ah baa lagu leeyay maxay sababtu tahay dee waxay yidhaahdeen ninkani horta kun wuu qirtay kolkuu qirtay ayuu haddana wuxuu sheegtay muddo muddadu marka iddicaa bay noqonaysaa sheegashay noqonaysaa laga aqbali maayo laakiin waxay leeyihiin ay ugu jawaabayaan waxaani maaha jumlad mustaqila maaha muajaladu jumlad mustaqila maaha halkii hore unbay eh, jumladii hore unbay la xidhiidhsan tahay markaa qiraalkiisu sifada wada yeeshay ayuunbaa loo wada qaaday wain qaala hadduu lahu calaya alfun min amani khamrin kun buu igu leeyahay lacag khamria yani aan khamri kaga iibsaday kun aan khamri kaga iibsaday buu igu leeyahay markaa wuxuu horreysiiyey wuxuu igu leeyahay kun iqraarkaa horreeyey min amani khamrintuna way dambeysay aw lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay qadaytuha aan bixiyey buu fa fiihi qowlaani laba qowl baa meeshan yaalla waa waa la halkan waslu liqraari bima yarfacuhu waslu liqraari iqraarka ama qiraalka oo lala xidhiiriyo bimaa yarfacuhu wax gebigiisiba baabi'inaya lahu calaya alfun min hamani kamrin ma lacag kamri baynu weydiinaa lacag ka qaadi mayso in la taziiriyo un w kamri ad ka iibsatay hayo xoogaa maaragtay la yar taziirinaya yaa kugu yihi kamri laakiin lacag laga qaadaya meeshii ma jirto haddaynu saa u wada qaadano hadalkii haddaba min amani khamrintan miyaynu tuuraynaayo rujuuc baynu ka dhigaynaa mise waxoo dhan waa iska ila waa jumlad keliye iqraar un ka dhignaa inta mxu eh, aha iqraar kamilanu ka dhignaayo waxaynu dhahnaa markaa wuu baaba waa laba qowl muctamadku waa yalzamhu muctamadku yalzamhu weeyaano waxaa la tuurayaa min amani khamrintan iyo qadaytuhaada iyo waa la tuuraya lahu calaya alfun hada fi lxaal lahu calaya alfu kun buu igu leeyahay baa tin aan bixiyey sideen u bixiyey de wuu igu leeyahay iyo waan bixiyey isma qabato kun buu igu lahaa kaana lahu haddaad ohan lahayd macquul bay ahaan lahayd laakin lahu calaya alfun waad qiratay qadaytuha ana waad rafcisay la yeeli maayo wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya alfun min hamanin mabiicin kun buu igu leeyahay alaab aan ka iibsaday lacagteediiya lam yalzamhu kunkii bixi la odhan maayo xataa yuqira biqabdi lmabiici ilaa uu qirto alaabtii inuu qaatay alaabtii markuu qaato ayaa tasliimkii ku waajibaya waa inagii baaica horta horsalimay odhan jirnay markaa hadduu qirto inuu alaabtii gudoomay dee markaasn adaba lacagtana bixi lakin haddaan aduu markuu intuu sidaa yiri u ihahdo alaabtii maan qaadane dee horta alaabtii ha keeno de waxayn o ninkan ilaa ninkani lacag mustaqila oo madax banaan kuumau qirin lacag uu alaabkaaga iibsaday buu qiray alaabtiisii hadduu yidhahdo wuu iga qaatee wuu iska hadlayaa soo cadday baa laleey wain qaala hadduu ya lahu calaya alfu wuxuu wuxuu igu leeyahay ninkani kun dirham oo dhiman jamcu naaqis wey lazimahu alfu naaqisatu lwasni kun markaa naaqisa ayaa eh, ku laazimaysa laakiin waa marka wadanka daraahimta laga isticmaalaa ay daraahim dhiman tahay oo tii islaamiga ahayd aan gaadhsiisnay daraahimta waasilada loo yaqaanaa waa tii islaamiga ahayd ee toddobada midh ay waxaan jeeda tobanka midh tobanka dirham ay toddoba mihqaal ahaayeen casharatu daraahim mawsuuna ayaa waxay u dhigmaysay sabcat mahaaqiin waa tii islaamiga ahayd kuwa kale way ka markaa kuwa ka yar baa la heli jiro wadamada qaarkood lagu sameeyey marka hadduu sheegto tii dhinayd inay tahay waaa la eegi wadanka waa laga isticmaalay sidaa ma yihin hadday saa noqdaan waa laga aqbalay waaya waaya wuxuu yihi xataa hadii eh, ay taama ahaydo uu la xidhiiriyey laakiin uu yiraahdo lahu calaya alfu dirham nuqas oo marka hore u raaciyey marka dambe aanu ku fasirin xataa markaa wadanku eh, haba ahaato waa zine waa laga aqbalaya wain qaala hadduu yala lahu calaya alfu dirhamin kun dirham buu igu leeyahay muu fasirin wa huwa fii beledin awsaanuhum naaqisa waxaanu markaa joogaa meel laga isticmaalo tu dhiman lazimahu min daraahimi lbeledi wixii waddanku bada ku laazimay cala almansuusi sida naska imaamku uu yahay wa qiila qiil baale yalzamuhu alfun waasinatun mayane e kun waasina abaa ayaa ku waajibaysa oo dee dhulka islaam wasnilislaamkaa la ictimaadayaayo daraahimtii xukunki ilamka wa kuukumayna ahlulislaamkuna daraahibtoodu taa aynu sheegnay dhamayska tiran markaa ti islaamka lagu ambaaraya buu leeyahay laakiin dee eh, alcaadatu marka kol haddii wiii curfigii waddanka jiray uu taa naaqisada yahay tii baa lagu fasiray wain qaala hadduu yaal lahu calaya dirhamun dirham yar buu igu leeyay dirham yar dhiman muu odhan sikarku markaa waa xaggii balaa ballacuu noqonaya xaggii miisaanka ma noqonayo wahuwa fii beledin dhul hadduu joogo awsaanuhum waafiyatu awsaantoodu ay dhamaystiran tahay lazimahu sagiiru waasinu waxaa laga doonayaa dirham yar oo soo kuusan laakin de miisaankiisu dhamaystirany oo toddoba markaa waa weeyaan intii udhigmay wain qaala de lahu dirhamun kabiiru dirham weyn buu le wafi lbaledi daraahimu kibaaru lquduudi waxaan dhan waa tusaalayaal la doonaya hadhow qaadigu inuu waxyaalaha qiraallada ku imanaya uu ka qiyaas qaato amsilo fara baa la siinaya wain qaala lahu dirhamu kabiiru dirham weyn buu igu leeyay wafi lbaladi daraahimu kibaaru lquduudi wadanka waxaa laga isticmaalaa daraahim si waaweyn u googo-an qadi waa kii jeexid ahaa ama joogga ahaa jooggoodu waaweyn yahay weeyaano balbalaaran lazimahu dirhamun waasinun minha dirham miisaankiisuna dhamaystiran yahay oo intii islaamka looga bartay uu yahay balliciisuna ballaadhan yahay iyaa laga raba kun dirhamoo foojariya buu igu leeyay buu yidhi fa fasarahaa wuxuu ku fasiray bimaa laa fidata fiiha waxaan fidaba ku jirin dirhamku fida ku samaysan jiray soo ma wa nuxaas buu markaa waa dirham nuxaasa weeyaan buu yii ama kun nuxaasa lam yuqbal laga yeeli maayo waayo dirham lama idhaa dirhamkaa lama idhaa fuluus baa la odhan jiray wain fasarahaa bimakshuushin hadduu laakiin ku fasiro mid la qubila calى اmadhabi waa la aqbali haddii maarata de uu la xidhiidhiye hadalka ama tawadalkuba ay sidaa tahay waqiila qiil baale laa yuqbalu la aqbali maayo ilaa an yakuuna mutasila biاlqraari qiil baale haddii wadanka taa zuyuufta laga isticmaalo laakiin isagu hadalkiisa aanu raacin la aqbali maayo laakiin muctamadku waxa wey kol haddii tii wadanku ay sidaa tahay waa laga aqbalay wain qaala haduu lahu calaya daraahimu daraahim buu igu leeyahay wafasarahaa wuxuu ku fasiray bisikatin gayri sikati lbeledi nashqad aan wadanka ahayn kolka lacagta la samaynayo sidan imika de qaalabka wa loogu shug hajuurka o kale waynagan aragno bir ku sameeyaan soo ma de taas bir birahaasoo kale lagu samayn jiray lacagta oo tii lagu nashqadaynaye markaa dee wixii lagu qorayna ay ku qornaya saase deetana waa lagu shubayaa deetana marku haddana uu adkaado ayaa de laga soo saarayy haddaba nashqadii waddanka nashqad aan ahayn haddii uu ku fasiro qubila minhu waa laga aqbalaya kol haddii miisaankiiy wixii u dhamaystiran yahay oo intii uu yahay waa caadi wain qaala adyaa lahu cindii alfu dirhamin kun dirham baan ayaan u hayaa buu yihi eeg cindii buu isticmaalay calaya iyo cindii bay kala yihiin marka cindiidu waan u hayaa bay noqonaysaa calayana igu leeyahay marka waan u hayaa maxaa loo fahmayaa alaab ammaane ah calayana loo fahmayaa dayn haddaba wuxuu yihi lahu cindii alfu dirhamin kun dirham baan u hayaa fafasaraha bidayni markaynu kaa nidhi ayuu yihi de waa kun daynehe man wadeecayn may ma aha bu yihi waa dayn qubila min waa laga aqbaliyo de in tacbiirku waa laysaga isticmaali karaa walow cindiidu ay wadiico daahir ku tahay laakiin haddana ixtimaal baa iska jira inuu loo isticmaali karee waa la wain qaala hadduu yaal lahu calaya alfu dirhamin wadiicatun ama wadiicatan labada odhan karta wuxuu igu leeyahay buu yihi kun dirham wadiica ahaan ayuu igu leeyahy ama oo wadiico ah eeg hadda calaya buu isticmaalay kolkuu calaya isticmaalay ayuu haddana wadiica yiri markaa iyadana waa laba aan islahayn buu isa siiyey waa la aqbalayaayo in tacbiirku waxoogaa tii markaa ku munaasibkahay to aan hayn un isticmaalay iyaa laga soo qaadifeeye wadiicatu wadiica ayay noqon haddaba fain qaala hadduu ila kaana cindii anahaa baaqiyatun inay maaratay baaqi tahay oo taallaan moodayey faidaa anahaa haalikatun anahaa iyo inahaa labadaba waad ohan kartaa faidaa inahaa haalikatun bacda idaa fujaatin aw qasami lalaama bacdahu biwajhayni numi waaba ku bilaaba faidaa inahaa haalikatu mise waabay baaba'sanayd markii aan idin lahaa kun baan u hayaa waxay ila ahayd inay baaqi tahay oo ay taalbaan mooday wadiicadu laakiin way baaba'sanayd buu yihi shaw horaaba loo xaday waxba kuma jirin meesha lam yuqbal la aqbali maayo maxaa loo aqbali waayo de waxaa le adar waad qiratay marka inay markaa jirtay ayaa dee lagugu xukumay ma dhici karaysa inaad tirahda markaa may jirin anaa moodayay anaa moodayay qiraalku dee kama shaqeeyo watan hore usoo ogaan wain iddacaa hadduu laakiin sheegto hadduu xariif yahay sidaan u dhigayaa anahaa halakat bacda aliqraari inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun unbuu wixii aan qirtay habeenkii kuxigayba tuug baa soo dhacayo meeshiiba maaratay maqalkiiba wuu taabtay qubila minhu dee waa laga aqbali wa wadiicaheed ammaanay ahayd taqsiir iyo tafriid toona haddaanu samaynin markii uu qiranayana de way jirtay weli anu sidaan idinku qirta bay laakiin dib wax ka yimaadeen adaa soo doono waayo intii ka horreysay qaado waaye qubila minhu waa la aqbalaya waa ammaano bilaa tafriid ku halaagsantay wain qaala hadduu yaal lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay unbuu yihi wadiica muu raacin uma fasarahaa biwadiica markaasuu ammaano ku fasiray isagoo calaya isticmaalay faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay yuqbalu waa la aqbali nusakda qaarkoodna qubilabaa bay odhanayaano iyadoo iska kolle wal awlo asaxu bayna ohan doonaa waa la aqbalaya inuu wadiico ku fasiro maxaa yeele waa muxtamilo dadka caamadii calaya iyo cindii inaanay aad ugu fiirsanin waxay kala faa'iideynayaan baa laga yaaba wa qiila qiil baale laa la aqbali maayo waayo calaya buu yihi dayn bay halkaasi tusinaysaa daahir ku tahay wadiicadan ugu fasiray laga aqbali maayo walawalu asaxu buu yihi sheekhu ayaa sixo badan maxaa yeelay dadku waa isaga isticmaalaa wain qaala hadduu laakin yihahda lahu calaya alfun fii dimmati kundimadayda ku jiruu igu leeyahay uma fasarahaa biwadiicatin markaasuu haddana ammaano ku fasiray faqad qiila waxaa la yihi yuqbalu waa la aqbalay sidii hore oo kale ilan calayaba marka dimay sheegaysa haddana waa tii la aqbale waqiila waxaa la yihi waa muctamadke laa yuqbalu la aqbali maayo wahuwa alasaxu waayo intuu calaya markii hore yidhi ayuu sii ta'kiidiyo fii dimatii haddana uu yidhi marka isagoo intaa israaciyey inuu haddana yidhaahda ammaanay ahayd oo ahayd laga dhegeysan maayo wain qaala hadduu ihahdo lahu calaya fi hada lcabdi alfu dirhamin addoonkan kun dirham buu iiga leeyahay buui addoonkan kun dirham buu iiga leeyahay uma fasarahaa biqardin aqradahu min amanihi ama fii amanihi wuxuu ku fasiray dayn uu sii siiyey oo lacagta ahayd lacagtii uu ku iibsanayey inuu wax ka sii bixiyey oo uu sii amaahiyey ayuu ku fasiray soo socota wey qubila minhu laga aqbalaya aw bialfin wasanahaa fii amanihi linafsihi ama wuxuu ku fasiray kun uu isagu la baxayoo markii adoonka uu lacagtiisa ku bixiyey taa lafteedana waa la aqbalaya marka dhan ba kun ahaa de isagaa wada yeelanaya oo inuu addoonkaba isagu yeesho iyaa taana ka dhalan bal addoonkii nin uqirtay oo kale ayuu noqonayaa baa la xaaladaan aw bialfin wusiya lahu biha min amanihi ama wuxuu ku fasiray kun loo dardaarmay isaga oo lacagtiisa ah markaana iyadana qubila minhu waa la aqbaliyo waxay noqoni in adoonka ninkani uu dhaxal ahaan u haysto oo nin hore ka dhintay deetana ninkaasi uu sii dardaarmay inta la iibiyo in kun ninkaa laga siiyo marka iyadana de waa waa la aqbaliyo addoonkii waa la iibin ninkana kun baa laga siin isna wixii uu soo aw arshi jinaayatin janaaha alcabdu ama wuxuu ku fasirayba arshujinaaye adoonku uu geystay oo adoonkaa dhib u geystay buu yii markaa deetana dhibkiina kun buu waajibiy kunkaasu igule iyadana qubila minhu waa la aqbalaya ama markaa hanfurto ama addoonkii hala iibiyo wain fasarahaa bianahu rahnun bialfin lahu calayhi haddii uu ku fasiro hadalkii inuu adoonkani u rahman yahay kun bianahu rahnun bialfin lahu inuu u rahman yahay kun uu ninkaasi leeyahay calayhi isaga uu ku leeyahay sidaa hadduu ku fasiro oo addoonkii waa raham uu yidhaahdo faqad qiila waxaa la yihi waa muctamadkiia yuqbalu de waa la aqbali maxaa yeelay dee daynkii weli u qirsanya ninkani kukii u qirsan yahay in isaga lagu leeyahay addoonkani inuu ku tacaluqayaana inay faaiide usii kordhiso un mooyaane waxba khasaare maaha waa tacaluq iyaduna faaiide law waqiila qiil baale laa yuqbalu may la aqbali maayo la aqbali maayo wuxuu yihi addoonkanuu igaga leeyahay marka waxaa la rabaa wax addoonka uu kaga yeeshay dee rahantana waxaan aad rahantay dib rahanku ka imanaya dayntaa horreyse kaagamaad yeelan dee rahanta saasay markaa ay ka eegayaan lakin waxaa lenahay waba faa'iido ku jirtaa maba jirto ninkii iqraar cusub baaba soo kordhayba kunkiina inuu jiro adoonkana u rahman yahay waa faa'iido cusubba wain qaala adue lahu fii miiraahi abi aw min miiraahi abi alfu ninkani aabbahay dhaxalkiisa wuxuu kuleeyahay ama kaleeyahay kun dhaxalka aabbahay kun buu kuleeyahay dhaxalka aabbahay kun buu kaleeyahay labadaasu isticmaalay mid ahaan fa huwa daynu calaa tarikati labada kii uu yidhaahdaaba waa dayn tarikada lagu leeyay oo markuu yihahdo dhaxalka aabbahay kun buu kuleeyahay de waxaynu ogaanay ama waxa weeyaan inuu ninkani xaq kuleeyahay tarikadaasoo kun ay tahay inay kun tahay uu tarikada ninkani kuleeyahay oo aabbihi uu ninkani ku qiray i waxaa lagu leeyahay iyay noqonaysa markaa dee dhaxlayaashii kalena in la weydiiyo iyuunbay noqonayo kuwii wada qirta waa lagu ambaaraya lagu waa lagu qaadaya min iyo fi labada ku isticmaalaaba waa isku mid wuu kuleeyahay iyo wuu kaleeyahay wuu istegaya wain qaala hadduu yihaahdo lahu fii miraathii min abi alfu wuxuu kuleeyahay dhaxalkayga aan aabbahay ka helay ka helayo kun buu kuleeyahay wiil buu kuleeyahay waay kaasi isagu fahuwa hibatun buu noqonaya min maalihi ila waxaad tihi dhaxalkayga hadduu ninkani wax leeyahay dee dhaxalkaaga mama noqonayo wuxuu isagu leeyahy dhaxalkaagii noqon maayo kolkaad tihi dhaxalkayga aan aabbahay ka dhaxlayo nasiibka aan ka helayo kun buu kuleeyahay waa ballanqaad baale fahuwa hibatun tani ay wacdun bihiba weyn waxaad u ballan inaad wax siinayso aw min miraathi min abi baa nusaada qaarkood kusii jirta wain qaala hadduu lahu fii miiraahi min abi alfun aw min miiraahi min abi dhaxalka aan ka dhaxlaya aabbahay wuxuu ka leeyahay kun waa lamidun iyaduna fahibatun ay wacdun bihibati min maalihi wey yani min nasiibihi wain qaala hadduu yidhaahdo lahu fii hadihi daari nisfuha guriga nus buu ku leeyahay aw min aw min hadihi daari nisfuha guriga nus buu isagu ka leeyahay lazimahu waa ku laazimaysa wain qaala hadduu yidhaahdo lahu fii daari aw min daari niصfuha u fiirso marka hore muxuu yihi hadihi daar isuma idaafayn waxay leeyihiin iqraarku qiraalku waxaad qirayso waa inaad naftaada u tiirin haddaad naftaada u tiiriso qiraal ma noqonayo haddaad tirahdo gaadhigayga maxamed baale gaadhigayga maxamed baale yaale maadaale mise maxamed baale marka waxay noqonaysaa bel ballanqaad bay noqonaysaa bel iyo iyo wasiye iyo waxaasay noqonaysaa markaa hadduu ihahdo guriga nus buu leeyahay hadduu ihahdo gurigayga nus buu leeyahay markaa waxay iska noqonaysaa hiba yani wacdun bihiba ballanqaad uu hiba ugu ballanqaaday ama dardaaran waxaasay noqonaysaa wain qaala hadduu yaha lahu fii maali fii maali alfu dirhamin ninkani xoolahayga kun dirham buu ku leeyahay saa hadduu yidhaahdo oo fiidaa isticmaalo sida naska shaafici lagu arkay lazimahu weeyaan way ku laazimaysaa wain qaala hadduu yidhahdo lahu min maalii fahuwa hibatun hadduu laakiin yidhaahdo eeg wuxuu marka hore lahu fii maalii alfu dirhami xoolahayga kun dirham buu ku leeyahay waay lazimahu baa naskii shaafici lagu arkay fahuwa daynun baa umka ku qoran hadduu yidhahdo min maaliyo min isticmaalo xoolahayga kun buu ka leeyahay hadduu yidhaahdo fahuwa hibatun wacdun bihiba haddaanu isagu si kale ufasirin cala lmansuusi fi masalatayn labada masaleba umka ayay ku taal mukhtasarka kuma yaalaan mukhtasarka musani kuma yaalaani umkay ku yaalaan weliba isku meel bay ku yaalaan in yar bay kala dambeeyaan markaa taa horena sheekhu dayn buu ka dhigay tan dambena wuxuu yidhi hadduu dayn ku fasirana dayn bay noqon haddii kalena hibay noqoni haddaba waqiila waxaa la yidhaahda maxaa labada udhexeeya ilan fi mira fi miraathi min abi iyo min miraathi min abi iyo waay maanta o dhan wada ahaayeen waqiila haddaba qolaa waxay tihiba haadaa kalatun fi naqli ciddii shaafici ka soo warinaysay soo naqlisay iyaa wahmiday waxaan macquul maahee labada ha laysku xambaaro deetana wuxuba wacdun bihiba ha noqdaan sidii kuwii hore soo marayn ilan min maalii bu isagoo maalkii isu idaafeeyey maalku isu idaafeeyey dayn ma noqonaye wuxuu noqonayaa waxoo dhamiba ha noqdo baa la yihi waxoo dhamiba qiraan eh, ha noqdo waxoo dhamiba wacdun bihiba calaa kulli xaal mar haddii naskii la arkay nas kaloo khilaafsanna <laughs> aan dhahaynin meesh masaladuna daqiiq tahay shaaficina luqawi weyn oo culus ahaa waaa la meeshan in wax uu dhadhansanaya ay jirtaa laga yaabaa khata inaynu ugu xukunnana mar haddaynaan naqli kala haynin kuma xukumi karayne labadaa sidoodaa loo daynayaayo ayuu isagu maarata sheekhu isagu uu leeyahay sidooda ha loo daayo halkaa markaa hala mariyo laakiin shaykheynku shaykheynku waxay kor haddaan lagu kala farqiyo sidana asax hada halatun fi naqlidaa asax bu hada halatun fi naqli wax o dhan dhigo wacdun bihi ba halaga dhigo wuxuu yihi waqiila qiil baale waa say sheekeynku mareen hada halatun fi naqli waa khalad xagga soo guurinta ah farqa farqi uma dhexeeyo bayna an yaquula fii maali aw wa bayna an yaquula min maali labada tuu yihahdo waa isku mid fi ana aljamiica hibatun ay wacdun bihiba wain qaala hadduu lahu cindii tamrun fii jiraabin aw sayfun fii kamdin halkana wuxuu gelayaa markii uu markaa arrintu ay tahay dharfi lahu cindii waxaan u hayaa buu yihi tamrun timir fii jiraabin ku jirta kiish aw sayfun fii kimdin seefgal ku jirtaan uhayaa aw fasun fii khaatamin fas baan uhayaa fasku waa subanna waa fasu baan umalinaya de khaatumka qaybtiisa inaa sare ee quruxda badan faski ya maxaan arnaw waa fasun soo maa fas khaatim ku dhex jira lam yalzamhu darfu waxaa ay waxaanay ku dhex jiraan ma laazimayo darfiga qof qiray ma noqonayo madruufka ayuunbuu qiray kana waa iska nacti wain qaala hadduu ya lahu cindii cabdun calayhi cimaamatu waxaan u hayaa addoon cimaamadi saaran tahay sheekhu wuxuu yihi lazimahu lcabdu wlcimaamatu oo muxuu cimaamada u saaray wuxuu yihi liana karaa marka cumaamadiina mar haduu raaciyey way raacaysaa laakin lagama yeelin culamada madhabka waay leeyiin may aleyhi imaamatu waa nacti kol hadday nacti tahay imaamadani mid la qirtay ma aha wain qaala hadduu yaa lahu daabatun calayha sarju daabad ka saaran yahay baan u hayaa lam yalzamhu sarju ila waa nacti wain iddacaa rajulaani milkan fii yadi rajul eh, rajulin baynahumaa nisfayn laba nin hadday sheegtaan alaab qof kale hayo si siman bay u sheegteen inay isla leeyihiin oo ay nus iyo nusu kale leeyihiin fa aqara liaxadihimaa binisfihi mid ahaan buu uqiru yihi sax adigu nus baad leedahay wajaxada alaakhara kii kale wuxu adu amariye fain kaana qad cazayaa fain kaana haddii arrinku ahaa qad cazayaa ku ay markaa u tiiriyeen cazawaabaa afsaxa ilan waa cazaa yaczuu laakiin yaczina waa isticmaali karaa baa la yihi aan badnayn fain kaana qad cazayaa hadday u tiiriyeen ilaa jihatin waaxida jiho qura sabab qura hadday sabab qura u sheegeen min iri waanu isla dhaxlay bay yidhahdeen aw ibtiyaac waanu isla iibsanay bay yidhahdeen wadakaraa waxaanay sheegeen annahumaa lam yaqbidaa in aanay qabdoonin wajaba cala lmuqari lahu kii nuska loo qiray waxaa ku waajibi an yadfaca nisfa maa akhadahu ilaa shariikihi inuu qofkan kale ee saaxiibkii la wadaagay shariiga la ahaa nuskii loo ogolaaday inuu isagana ka siiyo ilan uma kala qaybsana wixii wixii maadaama aan kala qaybsanayn qaybta soo badbaaday way isla leeyihin qaybta dhacantayna waa khasaaro ku wada dhacayde saasay markaa noqonaysaa kol haddii ay sabab qura isla ahayd wain lam yacziyaa ilaa jihatin hadii aanay jiho qura u tiirinin midi dhaxal ku helay buu midna waan iibsaday buu ama midunba waan iibsay ka kalena mabuu sheegin siduu ku helay mid midbaa waan dhexlay ka kale muu sheegin waayahay aw aqaraa bilqabdi amabase waxay labaduba qirteen in ay qabdoodeen oo ay maaragtay ku soo wareegtay lam yalzamhu an yadfaca ilayhi shay-an ku laazimi maayo inuu markaa waxba u dhiibo waayahay inuu waxba ku wareejiyaa ku waajibi mayso maxaa yeelay de kala laba sabab markay yihiin midba milkigiisu waa ka kale waxaan shaqa iskuma laha shurakaba ma ahaba kani sibuu ku helay kana sibuu ku helay waxba isuguma jiraan waxba isuguma jiraan markaa eh, kan dacwadiisuna mid sugnaatay ma noqonayso marka mar haddaan isku sabab ahayn laga dhexaysiin maayo qeybta oo keli soo badbaadsaday haddii ay qabdiga qirtaanna baa la yidhi dee markay qabdigii qirtaan istiqraar baa dhacay istiqraarkii markuu dhacay haddii markaa labadoodii waxoodii mustaqir noqday haddii wixii maaragtay waxa weya inta la dhacay mid loo ogolaado inuu markaa qeybtiisii nuskiisi uu ku soo galo isagun baa soo gelayay baa layihi kana wixiisii mustaqir buu ahaayo nuskaa dhacan ayuu noqonaya istaqara milku kuli minhumaa calaa maa qabadahu baa wayajuuzu an yaطرأ alqasbu calىa nasiibi axadihima falaa talzamu lmushaarakatu bilاxtimaali wain aqara rajulun hadduu midqiro oo faqaala u yihahdo haadihi daaru lizaydin zayd baa gurigan le laa bal licamrin camar baale aw qasabtuhaa min zaydin zayd baan ka dhacay laa bal min camrin mayee camar baan ka dhacay lazima aliqraaru lilawali horta kii hore qiraalkiisu wuu ansaxayaayo ilan ka noqosho damba ma ansaxayse kii hore gurigii waa la siinaya waa masaladii loo yaqaanay alxayluula alqawliya soo ma alxayluula alqawliya markaa wuxuu yihi zayd baa leh mayee camar baa leh kunka maxamed baa igule maya faarax baa igule ayuu haddana ka noqoshada dambe ma soconayso haddaba kii hore horta kunkii waa la siin alaabtii waliba waa caynta markay dayn noqoto labadaba waa la siinaya lakiin korkay cayn tahay kii la siini wahal yaklamu lilaakhari kii kale ee uu dib ka sheegay isaga magdhow ma siinaya fiihi qowlaani labadii qowlee xaylula qawliya ku jiri jiray iyaa gelaya waqiila ariiqaa waxay leedahay in slamaha alxaakimu b taban maaa muctamad ahaa ya dhowr shar baynu soo martay de yaqramu nacam lagu yeelanayo oo markaa de qiimihii gurigu siinaya markaa gurigiina waa laga qaaday qiimihiisiina waa laga qaaday wa qiila qiil ba wuxuu le in salamaha alxaakimu biiqraarihi haddii xaakimku uu dhiibay guriga oo markuu ninkani qirtay maxkamaddu ay ka wareejisay fa fiihi qowlaan labada qowl imika kii labaad waxma la siinayaa gelaysa wain salamaha almuqiru binafsihi qofkan qirtay uuni hadduu isagu dhiibay laakiin lazimahu lgurmu qowla waaxidan hadduu isagu gacanta ka dhiibay ilan isagaaba wixii cid kala siiye kan inuu markaa dambe ee dib ka sheegay wixiisii magdhowgiisii siiyo waaba ku qasab qowlan waaxidan bay dariiqadani leedahay wasaxiixu lakin sida saxiixa weeye annahu laa farqa bayna almas'alatayn ama isagu gacantiisa ka dhiibo ama maxkamaddu ka qaadee waa isku mid uuno hade maxkamaddu waay wax ku dhisaysa waa qiraalkiisi markaa labada jeeban isagu dhiibay unbuu noqonaya wain baaca shayan hadduu alaab iibiyo wa akhada hamana lacagtii uu qaato uma aqara biana almabiica ligayri kadibna uu qirto in alaabtani cid kale lahayd eeg hadda alaabtii wuu iibiyey lacagtiina u qaata markaasuu maxamed baa iska lahaa alaabtaan iibiyey uma aqara biana almabiica ligayrihi alaabtanna cid kale lahayd ayuu qiray faqad qiila waxaa la yalzamuhu lgurmu qowla waaxida khilaaf la-aan ninkan isagaa waxaa laga rabaa inuu magdhow siiyo ninkan uu alaabtiisii iibiyey tanaana rajaxaan halkan qawlan waaxidan tanaa rajaxaan waayo dee waa kan hadda lacag buu qaatay soo ma lacag qaatay ilan laba khasaare markaa isaga imaka kuma dhacayaan laba khasaare kaa hore laba khasaare ku dhacay gurigii laga qaado iyo lacagtii laga qaado kan laakin waxa lacag baad qaadatay dee ninkan lacagta sii waqiila calaa qawleyn dariiqaa leh labadii qawle halkaa gelayay baa gelaya wain qaala hadduu ihahdo qasabtu min axadihimaa labadooda mid ahaan baan ka dhacay buui kii u ahaa lakin wuu sheegin ukida bitacyiini fasir baa la odhanaya ninkii lahaa sheeg fain qaala hadduu laa acrifu ma garanayo wasadaqahu iyaguna ay yhahdeen waa runtiio lama kala garanayo untuzica min alaabti waa laga qaadi wa kaanaa khasmayni fi iyagaa markaa ku ayaa markaa noqonaya laba isku haysta iyagaa isku haysanaya isagana alaabti waa laga qaaday iyagaa markaa de kala garbaxaya wain kadabaahu haday ihahdaan waa beentiya una garanaya saanuu kala lahay falqawlu qawluhu maca yamiinihi isagu isagun baa la dhaarin inaanu garanayn ilan qalbigiisa isagaa ogi inaanu garanayn markuu ku dhaarto inaanu garanayn baa laga soo qaadi deetana alaabtii waxa weya waa laga qaadi iyagiibaa markaa loo garna wain qaala hadduu ihahdo huwa lifulanin labadii mid ahaan uu sheego ilaa kaasaale sullima ilayhi de ilan qiraar baa meeshii yaallay kaa uu qiray ninkii gacanta ku hayay iyaa loo dhiibi walaa yaqrabu lilaakhari shay-an ka kale waxba uballan waxba umagdhabi maayo ilan waxba umu qirin hadduu markaa ka kale dee dacwad soo furanayo ha soo furto dacwad oo kaa alaabta la siiyey dacwad cusub ha ku soo furo wain qaala hadduu qasabtu hadihi daara min zaydin wa milkuha licamrin zayd baan anigu ka dhacay laakiin camar baale buy anigu kanaan ka dhacay laakiin alaabta kaa saaray lazimahu an yusalima ilaa zaydin horta zaydkan uu yihi waan ka dhacay ee gacanta uu uqiray iyaa laleeyahy ku wareeji walaa yalzamuhu licamrin shayun camarkaasina wax ugu laazimayaa ma jiraan maxaa yeelay isku si ugama uqirine dee laba arrimoodoo kala duwan buu sheegtay kan inuu ka dhacayna wuu sheegtay kaasi leeyahayna markaa lahaanshihii maynaan aqbalin kii gacanta uu u tiiriyey iyuunba alaabtii lagu wareejiyey wain qaala hadduu ihahdo hadihi daaru milkuha lizaydin waqad asabtuhaa min camrin qiraalkii baa alkan horreysiiyey wuxuu yihi gurigan ninkaa zayda baa iskale laakiin anigu camar baan ka dhacay oo ninkaan ka qaaday camar buu ahaa buuli marka halkana gacantii un baa la hormarino faqad qiila hiya kalatii qablaha waana sida rajaxan tii horun bay lamid tahay waxba taqdiimka taakhiirka halkan macno badan ku dhisi mayno laba ficiloo kala duwan buu milki iyo iyo kasbi buu kala sheegay laba arrimoodoo asbigaas ayaa xoog badanoo gacanta uu ka qaaday ayaa horta alaabta lagu celinaya wa qiila qiil baale masaladii markaa xayluulada hala geliyo tusallamu ila alawali ka hore ee zayd loo dhiibo wahal yaqlabu lithaani calaa qowleyn labadii qowl halkaana ha garaa halkaana wuxuu kaga baxay intaa wuxuu kusoo khatimay baabka aliqraar binasab nasabkii in la qirto waman aqara qofkii qira binasabi sagiirin ilmo yar anaa dhala yidhaahdo hadduu doono dee kii markaa lagu asturayba hadduu doonaha noqdo hadduu yidhaahdo waa inan kaygii ama ninkan ninkani muxuu ahaay waa ina hebel waa inan hebel waa inan kaygii buu yihi majhuuli nasabi ilmahani markaa majhuulu nasab bu ahayo nasab ma lahayn habata nasabu nasabkiisaas u sugnaanaya biliraari kol hadduu sagiir yahay oo aanu qaangaar ahayn ninkaa sheegtay ayaa ninkan xaqiisii qiray markaa qiraal bay noqonaysaayo ma dafiri karo hadduu hadhow mar dambe yihahdo de baa ila soo gashay anigu waan iska lahaa laga dhegeysan maayo fain kaana meytan ilmahan yare isu tiiriyey hadduu meyd ahaa wariahu dhaxalkiisii wuu soo gelaya de waa kan aabihii noqdeen hadda bacdalmowt buu qiray la soco waa caadi in hadduu isagoo nool qiran lahaaba waa waa loogu abtirin lahaa wain aqara binasabi kabiirin ku qaangaada hadduu yidhahdo waa inankaygi oo laakiin aan nasab loo ogeyn lam yahbut xataa yusadiqahu isagaa wax la weydiinaya markaase laima hadduu ihahdo ha waa aabbahay wuu sugnaanaya hadduu diidana ma sugnaanay wain wain kaana maytan haddaba kaa weyne hadduu mayd yahay oo isagoo meyd ihahdo ninkan inankaygiibu ahaa wy waa inankaygii dhaxalkii baa laga yaba inu xoogaa soo geshiis lam yahbut nasabuhu buu yihi sheekhu intuu weynaay u noolaa illa nin weyn baa ninkani intuu noolaa maad sheegatid baa laleeyay imika markaad ogaatay inaan wax dhibi xaggiisa kaa soo gaaday dheefina kaa soo gaarayso iyaad ku dhegtay lagaa dhegaysan maayo sheekhu saasuu yihi laakiin weji kalea ku jiro minhaajkuna uu rajaxayo oo waxay leeyiin inuu bilaa nasab noqdo inuu nasab yeeshaa ka fiican ilan caruur baabu yeelan karaa sanamku kale yeelan karaa faa'iida mar walba isaga nasabka ayay ugu jirtaa maantana dee isagii wax la weydiiya suuragal maa waa meyd markaa sagiirkii buu la yahay waa la aqbalayaa bay dhahay wain aqara man calayhi walaa-un qof walaa lagu leeyahay oo hore loo xoreeyey ama aabihii la xoreeyey oo walaa lagu leeyahay hadduu qirto biahin aw abin walaal buu qirtayo wuxuu yihi walaal baan leeyahay marka macnaheedu waa maxay kuwan de walaaga igu le waba dhaxalka soo geli maayan haddaan dhinto ilan walaalkaya meesha jooge aw abin ama aabba ayuu qirtay oo aabbaan leeyahay wuu yihi lam yuqbal laga aqbali maayo oo maxaa loo aqbali waaye de waxaa leeyahay kuwanaad dhibaato ugeysanaysaa nasab aad adigu isu tiirinaysana maaha aha walaal baan leeyahay markaad leedahay walaalka xaggeed nasabka gelinaysaa aabbaha baad gelinaysaa de maaha naftaada markaad leedahay aabbaan leeyahay de markaa adigunbaa isu dhisbaynaye isaga nasab uma sugaysi markaa mar hadday sidaa tahay bayinay ubaahan tahay bayino iyay ubaahan tahay laakiin adiga qiraalkaagani idraar buu keenayaa cid kaleu dhibaato ugeysanayaa qiraalkuna xuja qaasira buu ahaan jiray lama yeelayo wa in aqara binasabi bnin haddii laakiin ilmo yar uu yihahdo waa inaan kaygi waa inankaygii buu yihi isaga markaa islaaqiyey soo faqad qiila waaa la yuqbal waana sida muctamadkaa waayo nasabkuta sidaa uu ku sugnaan jiray wa qiila halkan qiil baale laa yuqbaliyo de idraarkiibaa meesha imanaya laakin waxaa la yihi ilmahan yar nasabkiisu si kale kumaba sugnaan karaba wadararu laa yuzaalu bidarari haddii ilmaha nasabkiisii la diido de si kale kusugnaanaya male saasuubuu kusugnaan karaa markaa waa in la aqbalo wa in aqara lwarahatu binasabin hadii nin nin baa dhintay warasadiisii oo dhan baa waxay isku raaceen ilmaha inuu isagu dhalay oo inankiisii uu yahay ilmaa yaroo markaa majhuulo weey haddaba fain kaana almuqaru bihi qofkan la qiray haddii uu yahay yaxjubhu mid gebigoodaba xijaabaya gebigoodaba meesha u ka saaraya oo waa walaalihii warasadani walaalihii bay ahaayeen meydka markaasay yidhahdeen walaalkayo inan u ka tegey oo waakeeyo markaa ilmo yaroo cid dhashay la garan laaa iyuun bay yihahdeen walaalkayaa dhalay waa inankiisii way isku raaceenba kolkay isku raacaan maxaa meesha imanaysa iyagii buu dhaxalka ka saaraya de ilin wuu ijaabayaa ibni buu noqonaya iyaguna ikhway noqonayaan meesha ka saaro dad aan warao ahayn baa ninkii nasab usugay bay noqonaysaa dad aan warao ahaynina ariiqu shahaado mooyaane ariiquliqraar nasab kuma sugaan ilan qiraal waa qofkii wuxuu qirto hadduu isagii dhintayna waradiisa unbaa qiraalki sidii daynto kale waraadiisii unbaa qiraalka suuragelya dadkii kale waa shahaado oo dee inuu markaa dhalasho waa inay sheegaan xaaskiisu inay dhashay oo firaashkiisa lagu dhalay baanu markhaati ka nahay saasubay kusugi karaan haddaba haddii nasabkii la sugo waxaa imanaysa baa la yihi in iyagii ay ka baxaan warasanimadii dhaxalkii ka baxaan dhaxalkii hadday ka baxaan iska ajaanib bay noqonayaan ajaanibna ma qiri karaan nasabkii soo arki mayse maxaa noqon inaan nasabkii sugnaan nasabkii haddaanu sugnaana iyagii inay warao noqdaan hadday warao noqdaanna inqiraalkoodii ansaxo wa waa daaira markaa masalidu way saas u wareegeysa haddaba waxaa la yihi fain kaana lmuqaru bihi qofkan la qiray hadduu yahay yaxjubuhum mid kuwan qiray xijaabaya habata nasabu duuna liri si loo kala badbaadiye masalada nasabkii waynu yeelaynaa ina hebel buu noqonaya lakin dhaxalkii la siin maayo waayo haddaad dhaxalkii siiso waxaa ka dhalanayeysa in dhaxalka laga saaro twriiuhu yuadii ilaa cadami tawriiihi baa wa qiila qiil baa le yahbut lcirs waa qolo nasab ba waana inankiisi dhexlina maayo war maahe ha dhexlamay qoladana yidhaahdeen laakin sheekhu wuxuu leeyahay walaysa bishayin waxaa ka dhalanaya eeg dhinacan ha ka eegin waxaa ka soo baxaya in dhaxalkiiba ninka meesha laga saaro wuxuu ihi wain lam yaxjubu madaanu laakin xijaabaynin ee ay isla dhexlayaan mushkilad male markaa habata nasabu walirth nasabkii irhigiiba waa sugnaanaya wain aqara bacduhum hadii markaa iyaga iskhilaafaan oo qaar yidhaahdaan waa inankiisi wa ankara lbacdu qaarna diidaan lam yahbut inasabu walal irsu halkan shaaficiyadu waxay leeyihiin warasada oo dhan waa inay isku raacaan ila wixii waa qiraal qiraalkana qofkan meydkaa ah, naf isagun baa qiri isagii markuu meesha ka baxay warasadiisoo dhan baa booskiisii taagan iyagoo isku dhan iyaa booskiisii taagan xagga qiraalka dayntii marka la joogo waa saaste waa inay dhammaantood wada qiraan haddii kala mid qaybta yare uu qiray ayuunbaa de isaga laga qaadi lahaa haddaba waa sidii kale waxay leeyihiin kol haddaanay wada qirin lam yahbut inasabu walal irhi nasab iyo irhitoona meeshaa ma jiro waayahay taasi waa xaggii nasabka wa in aqara alwarahatu warahadu hadday qiraan bizawjiyati imra'atin gabadh inay xaas u ahayd ninka dhintay imra'ati lmawruusi yani waxa weeyaan nin kaa dhintay aas xaaskiisan iyagaa qiro yii waa xaaskiisii markhaati kale looma hayo habata laha almiiraasu markay isku raacaan dee miiraaskii way soo gelaysaa waa caadi wain aqara bacduhum waankara lbacdu hadday laakiin iskhilaafaan faqad qiila qiil baale yahbutu laha lirhu bixisatihi kaa qiray qeybtiisa ayay wax ka qaadanaysaa oy dhexalka ka soo gelaysaa waqiila qil kale wuxuu leeyahay waa kii muctamadka ahaaye laa yahbutu nasabkii buu lamid yahay nasabkiibu s nasabkuma usugnaanaynin ilaa laysku waafaqo ilan waa qiraale ayaanay zawjiyaduna usugnaanayn ilaa laysku waafaqo iyaduna waa qiraale shahaado maayo maanta waa qiraal waxay qirayaan weeyaane iyaduna ma sugnaanayso marka nasabkii bay lamid tahay baa la yihi o khilaaf maarata khilaafama ku jiro khilafka wuxuu ka soo galay ba la yidhi halkan dee nikaaxii wuu go-ay hadduu dhintay ba la yidhi nimankana waxay qirayaan waa nikaax goor nikaaxiiba zuulay iyay nikaax qirayaane dhaxalkaa soo gashay markaa qoladan leedahay laakiin waxay leeyihiin maya nasabkii un bay lamid wain aqara lwarahatu bidaynin calaa muwaritihim haddii warahadii ay qirato in ninkan ka dhintay dayn lagu lahaa lazimahum qadaauhu min atarikati waxaa ku waajiba xoolihii uu ka tegey inay ka bixiyaan waxaa loola jeedaa inay ka bixiyaan ta maaha khasab inay xoolahan bixiyaane yani ama waa inay jeebkooda ka bixiyaan ama waa inay tarikada ka bixiyaan oo dhaxalkii la qaybsan maayo ilaa iyo dayntii ama iyagu ay jeebkooda ka bixiyaan ama ay dhaxalkii ka bixiyaan wain aqara bacduhum bidayni waankara lbacdu daynta hadday isku khilaafaan oo qaar qirtaan oo yihahdaan ninkaas intaa wuu nagu leeyahay yani waxa wey waalidka iyo wuu ku lahaa qaarna ay dafiraan fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yalzamu lmuqira jamiicuhu fii xisatihi ninkan qirtay dayntii oo dhan isagaa laga rabaa laba walaal abay ahaayeen dhaxalka nus iyo nusu kalale mid baa wuxuu yihi hebel aabbahayo kun doolar buu ku lahaa midna wuxuu yihi ma jirto kunkaasi ma jiro waxba looma hayo ka dhaaro oo anu inaan ogeyn inaan ogeyn buu ku dhaartay calaa nafyi lcilmi qiilkani muxuu leeyahay ninkani qeybtiisa nuskiisa markuu qaato kunkii oo dhan isagaa wada bixinaya maxaa yeelay ninka kale qeybta uu la goostay xoolo la dhacay oo kale iyaa laga dhigayaa bay yidhahdeenoo dayntii oo dhan kan qirtay ee ogaa iyay soo raaci laakiin muctamad maaha wathani ka labaad isagaa markaa muctamadkiiya yalzamhu biqistihi ma isaga shan boqol baa ku waajibi inta kaga soo aadaysa ayuunbaa lagu leeyahay intii kale dee ninkaasay raacsan tahay ama markaa ha siiyo ama yaanu siin kanaa muctamada maxaa yeelay ninkani dee si siman baa loogu lahaa isaga qeybtiisaasunbaa soo raaca wuxuu kusoo khatimay musanifku raximah llahu tacaala wain kaana lirajulin amatun nin haddii uu addoon leeyahay fa aqara biwaladin minhaa deetana uu qiro ilma inay u dhashay ilma inay u dhashay buu qiray walam yubayin biayi sababin waiaha jimaaca sababta keenay ee ilmahan ay ugu qaaday ma milkulyamiin bay ahayd mise zawjay u ahayd hadda ka hor siday ilmahan ugu dhashay ma isagoo qabay u dhashay mise isagoo milkigiisa ay tahay bay u dhashay ilan xukunkii wuu kala duwanaanayaa sababtii inoomuu sheegin wuxuu yihi saarat amatu uma waladin lahu sheeku saasuu rajaxayba isagu addoontani umu walad bay noqonaysaa maxaa yeeley kol haddii imika milkigiisa ay ku jirto uu yidhina ilmay ii dhashay nikaax horena aynaan ogeyn alalu cadamu nikaax nikaax inaanu jirin baa asala dee markaa inay milkulyamiin ugu dhashay iyuunbaa laga soo qaaday wa qiila qiil baa le waa muctamadkii laa tasiiru maxaa yeelay de waa ixtimaal inay milkigan ugu qaadeena waa ixtimaal in nikaax uu ka horeeyo nikaaxa ay ugu ureysatayna iyaduna waa ixtimaal sidaa daraaddeed maca alixtimaali umuwaladnimadu ku sugnaan mayso ilaa iyo lasoo hubiyo qaabkii ay markaa ilmahaasi uu ugu calool galay masaladaasu sheekhu raximah tacaala baab liqraar uu kusoo khatimay wa bihi tama alkitaabu kitaabkiina baabulqraarkaas ayuu ku taam noqday ilaahay subxaanahu watacaala sheikha dembigiisa ha dhaafo ha u naxariisto isaga iyo waalidkii iyo mashaayikhdiisii iyo dhammaan culimadeenii iyo mashaayikhdeenniiba ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda ha dhaafo ilahay inagana dembigeenna ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaala ha inoo naxariisto culamadaasi fadli iyo runtii abaal aad iyo aada u weyn bay inagu leeyihiin diinta inoo soo xifdiyey ina soo gaarhsiiyey sidaa u alifayey waktigoodii sheekh abu isxaaq waad garanaysaan muu guursanin cilmigaasuu ku mashquulsanaa maal ma haysan addoon ma taran wa ataa ma soo xajin ku soo xajiyey ayuu waayey laakiin wuxuu waxaa u qorayey waxay ahayd ummadda in diinteeda loo xifdiyo ilaahay subxaanahu watacaala qubuurtooda ha ku xifdiyo aakhirada ilaahay subxaanahu watacala kuwii ku fawsay ku liibaana ilahay ha ka dhigo innagana ha inooga daba naxariisto kuwii diinta ilaahay subxaanahu watacaala u nusreeya ee quweeya ee kor u qaada ee had iyo habeen u taagnaada ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo ilaahay subxaana watacaala nolosheena kuwii diinta geliyaha ka dhigo waxaan ilaahay subxaanahu watacaala inoo weydiinaya dhammaanteenba cilmigana ilahay nagu anfaco allahuma anfacna bima callamtana wzidna cilma naafica wcamala صaalixا ya rab اlcaalamiin allahuma la tajcal fima callamtana wabala calayna اللهم لا تجعل فيما callamtana wabaalan calayna kolley eh, culamada waa inala joogtaa masaajidka markaa eh, saasa salaaddan horreysin ali ayib eh, marka salaaddan horta iska tukan kadibna markaa culamadu insha allahu tacaala kalimaad ina anfaca iyay ina odhan doonaan de saasaa markaa kitaabka inoogu dhan yahay dowladiina saasay inoogu dhan tahay insha allahu tacaala labadeedii marxaladood ee marxalada saddexaad waa taa masjidu nuur ka socota ee khilaafkii caaliga ahaa iyo wixii la kala daliishaday iyo wixii la isugu jawaabay aynu waxoogaa ka ishaarno dee hadda insha allahu tacala raggii intaa soo fadhiyay intaa soo akriyayey waxaa laga yaabaa wadaadka wax akriyayaba inay iyagu hadda maanta dhaamaan oo ay maaragtay kaga aqoon badan yihiin waayo intaa way muraajacaynayeen waa ku celcelinayeen dad aan waxaan filayaa labaataneeye ka yarayn ayaa ilaa safiinihii soo fadhiyey oo itixaamada intaa gelayey Eh, laba boqol ba itixaankii horreyay gale baan umalaynaya dhadhow eh, iminkana labaataney iyay kusoo ururtay waxaaba dee berigiidin idhi baan filayaa shan qof baan idinka doonayaa ama maaragtay wax noocaas laakin waxaad moodaa waxoogaa inaad yar eh, xajisateen ilaahay subxaanahu watacaala cilmi naafica cilmigaasi ha inooga dhigo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk wsala allahu waslama ala nabiyina maxamed wallah aclam